baa laga keenay saqina marka waa waraabintii oo marka waxa heshiis laga gelayo inuu qofku geedihii waraabiyo kadibna uu midhihii kasoo go-a qeyb yeelanayo sidii ninkii mudaarabka caamilkii mudaarabaduba uu lacagtii ku shaqaynayey faa'iidadii kasoo baxdana uu qeyb yeelanayay musaaqaat baa la yidhaahdaa fuqahada qaarkood mucaamala bay ku magacaabaan almucaamala marka ay musaaqaada ugala jeedaan sida xanafiyadoo kale iyo qolyaheenan shaaficiyaduna way ku tacriifiyaan mucaamalatun calaa mucaamalatu gayrihi calaa naklin aw shajari cinabin liyatacaahadahu bisaqyi watarbiya calaa ana hamarata lahuma waa inuu kula heshiiyo kula mucaamilo qof kale geedkii timirta iyo geedkii canabka si uu markaa u daryeelo waraabintii iyo wixii lamidkahay u baahnaa uu uga qabto iyo rabayntii kadibna midhaha ay qaybsadaan waxaan halkan arkayaa shaarixa oo leh walaslu fiiha qabla alijmaaci khabaru saxiixeyn ood moodo inuu leeyahay waa lagu ijmaacsan yahay laakiin ijmaac halkaa ijmaac kuma ogi abu xaniife raxmat ullaahi walow saaxiibeynkiisu ay eh, ku khilaafeen laakiin isagu shas eh, maaratay eh, imaamku ma ogolayn sida aan dir aan filayo kitaabka iyo mara kitaabka ilahay maaha sunada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayay markaa musaaqaadku ku sugan nabigu caleyhi salaatu wasalaam reer khaybar yahuudii khaybar deganayd waxa uu kula heshiiyey caamala ahla khaybara bishari maa yakruju minha min hamarin aw zarcin wixii kasoo baxa kala badh inay muslimiinta u keenaan inay iyagu markaa maarata ka shaqeeyaan oo ay dayac tiraan ay daryeelaan kadibna markaa midhaha wixii soo go-a laba maaragtay laba loo qaybsado muslimiinta qeyb u keenaan qeybna iyagu ay qaataan ayuu nabigu aleyhi salaatu wasalaam kula heshiiyey xadiidkaasaa markaa asal u ah jawaaz lmusaaqa inay banaan tahay mucaamalada noocana wuxuu bilaabay musanifku raximah llahu tacala inuu arkaanteedii rukni walba wixii loo shardiya u ka waramo wuxuu ku bilaabay caaqideynkii labadii qofee wadagelayay heshiiskan man jaaza tasarufuhu fi lmaali saxa minhu caqd lmusaaqaati buuli qofkii tasarufkiisa maalkiisa ku tasarufaa ay banaanayd maalkeenu ku tasarufaa qofkii ay banaanayd saxa minhu caqdulmusaaqa caqdigan wuu ka asaxaya marka caqdigan labada qofee wadagelaya maxaa u shardiya ilaaqu tasaruf labada dhinacba inay mulaqu tasaruf yihiin oo loo ogol yahay cuquudda inay galaan iyunbaa shardiga wa tancaqidu bilafdi lmusaaqa xaggii siiqadiibu haddana u gudbayo wuxuu kuleeyahay waxay ku guntamaysaa kelmadda musaaqa haddii afcalihi lagu xidhanayo saaqaytuka in la yihahdo saaqaytuka cala shajari biulusi maa yakruju minhu min amar taasoo kale ama binisfi maa yakruju minhu marka kelmaddii musaaqa in la isticmaalo way ku asixin aw bima wa bima yuaddii macnaaha sida maana maktuud ku taalla aw bima yuaddi hadii waad aw bima yuaddii macnaaha ama dee wixi kasta oo la micno sida caamaltuka oo kale ama de waxa weeyaan geedaha waraabi oo ka shaqee qaadana wixii markaa midha nooga soo goa kala bar qaado saasoo kale haddii uu yidhaahdo waa caadi imal caleyhi bikada geedka ka shaqee waxaana markaa midhahana intaa ka qaado wixii kasoo go-a waa caadi way banaan marka lafdigii waa kullu lafdin yadullu caleyha lafdi kasta oo musaaqaad faa kara ayaa kugu filan oo ay ku asaxaysaa wey marka sariix iyo kinaayaba way yeelanaysa wuxuu u gudbay intaa kadib geedihii oo iyaguna dee ruknigii saddexaada wuxuu yihi wayajuusu cala alkarmi waannakli waxay ku asaxaysaa maaragtay musaaqaadu ama caqdigan wuxuu ku asaxaa geed timireedka iyo iyo geedkii canabka alkarm waa geedka canabka nahyi baa kusoo horay nabigu alayh salatu slam laa tusamu cinaba karma inama alkarmu raj arajul ama qalb lmuslim qofka muslimka ah ayaa qalbi ama qalbigiisa ayaa alkarm la yidhahda karm waxa weyan waa sidii karam karamkii oo kale oo markaa deeqsinimadii iyo wanaagii wanaagii waxa wanaagsani waa qalbiga muslimke geedkan karmi ha odhanine de waa cinabun markaa ha la yidhaahdo laa tusamu lcinaba karman marka laakiin wad culamadu de way iskaga magacaban karaahadan waxaad moodda inay tanziih iyo xaggii aadaabta un in la ilaaliyo ay ku xambaarayaan yajuuzu calalka marka geedkaa canabka waa caqdigan waa lagu geli karaa geedkaa nakligana ama maarata timirtana waa lagu geli karaa wa fii maa siwaahumaa wixii kasoo hadhay oo min alashjaari geedaha qowlaani laba qowl baa ku sugan waayahay xadiidku wuxuu ku soo arooray dee waa timirtii waayo de timir baa laga soo goy jiray khaybar iyo zarac kale marka timirti waa mansuus nakligii mansuus w naskiiba ku sugay canabkana fuqahada shaaficiyadu waxay yidhahdeen ma kala hadhaan labadan geed canabka iyo iyo timirtu ma kala hadhaan walow nakligu uu ka fadli badan yahay quraanka meel kastoo lagu sheegay in nakiilka la horreysiiyey bay yidhaahdeen nakiilkaa la horreysiiyey lakiin haddana qur aad bay wada socdaan qur wada socdaan axkaamtii wada socdaan xaggii zakadii wada socdeen kharsigii bay ku wada socdeen marka eh, musaabanadii bay ku caraayaagii bay ku wada socdeen xataa axaadiista lagu wada sheegay marka waxay yidhahdeen labadan geed ma kala hadhaane musaaqaadkii haddii nakliga ay ku soo aroortay canabkana waa la raacinayaa waa la socda geedihii kale marka laba qowl baa ku sugan qadiimku wuxuu leey waa lamid un kol haddii geedahan ay ku banaanaatay dee geedaha kalena waa lamid loo qiyaas qaadanaya jadiidku oo muctamadkii wuxuu leeyahy maya caqdigani waa caqdi qarar ku jiro sidiisana qararku dee manhi buu qarar ku jiraa waa maxay dee ninkani waxaa laga yaabaa inuu lix bilood daalo ama dhowna midhahu xumaadaan oo shaqadiisi iyo tacabkiisii oo dhami habaan mansuuran uu noqdo geedahana dee ninkii lahaa unbaa u harhaya marka ujuuradiisu ninkan waxa weeyaan waa wax markaa halis ku jirta marka caqdigii maadaama way caqdi halisi ku jirto waxa uun wixii uu ku soo arooray iyo waxaa aan maaragtay la kala qaadi karin oo dee oo de aan maarata naqligii laga reebi karin mooyaane geedihii kale maya buu leeyahay jadiidku laakiin qadiimku wuxuu leeyahay waa isku wada mid qararka halka ku jira halka buu ku jiray haddana shareecadu waa taa fasaxday waa la ogolyahay imaam nawowina raximah llahu tacaala waabuu doortay qadiimka ayuu halkan isagu doortay laakiin de madhab ahaan uma u doorane laakiin wuxuu dooranayaa xagga quwatu daliilka yani maarata qiyaaska meesha ku jira waa qiyaas qawiya saasuu markaa u dooranaya uu leeyahay qadiimka ayaa markaa ila rajaxan oo ikhtiyaarkiisa keligiina ma culamo kaleo culammadii madhabkaa oo ku raacdayna way jirta wuxuu yihi wain saaqaahu calىa hamarati mawjuudati fafiihi qowlaan waayay wali haddaa geedkii maynu da ku jirnaa geedkii haddii ka waran uu muleeyey mise waxaa shardiga inaanay mudho imika jirin wuxuu yihi wain saaqaahu haddii uu musaaqaadkii kula galo calىa hamarati mawjuudatin midho markaa jirta jiraba geedku waaba u bixiyey ama u mureeyeyba markaasuu leeyahay caqdi igula gal inaad geedahan markaa waxa weyaan ka shaqeysa ma ka shaqee geedaha oo waraabkoodii arrimahoodii waxooda ka shaqee midhahana waxaan ku siinayaa kala badh ama thulus ama wax lamida miyay banaan tahay fi fa fihi laba qowl baa ku sugan oo qowl uu leeyahay waa ansax waana ka muctamedkaa haddaanay waa inay qabla buduwi salax lakin waa intaanay bislaan intaan biseelku bilaabmin waa caadi maxaa yeelay de waxa weeye geedihii weli shaqay u baahan yihin oo si ay u kobcaan oy u waaweynaadaan u bislaadaan u fiicnaadaan weli shaqo u baahan yihiin xagga midhahana de midhihii aan jirin midhahan jiraaba kasii fiican midhihii la arkaya inay sooba baxeen in lagu heshiiyo in wax laga qaato ayaa dee ka fiican midhihii oo aan sooba muuqanin qowlka kalena wuxuu leeyahay mee ma banaana maxaa yeelay amalka haray de waa amal aan dhamaystirnayn kol hadii midhihii soo baxeen camalka hadhay wuu kooban yahay markaa de ijaaro caadiya kiro caadiya un ha lagu gala mooyaane laakiin noqon maysa buu leeyahay aqdiga noocan ahe musaaqaadka ahe sida gaarka u soo arooray isaga ku asixi mayso buu leeyahay laakiin san sheegnay qowleynkaasi waa qabla buduwi salaax intaan midhaho bislaan ama haddii biseel ka muuqo de ma hadhin hadduu da qofku shaqo yar wax ku qabqabanayo ujro caadiya unbaad u magacaabi laakiin musaaqaad noqon mayso wuxuu yihi wain saaqaahu weli shuruudihii geedkaa lagu jiraa wain saaqaahu calaa wadiyin haddii uu caqdiga musaaqaadka kula galo wadiyigii geedaha yar maxaan hahda markay waa geedaha geedki intaan weynaan geedku ee la abaqaalayo geedaha yar inta lasoo fujiyo haddana meel lagu beero marka dib weynaanayo ya abqaal ubaa laga soo ma ah, geedihii abqaalka ahaa hadduu kula heshiiyo inuu markaa isagu de waxa weeyaan uu ka shaqeeyo waa geed abqaalaba oo imikuun lagu taagay dhulki goormu midhayn doona sanawaad kadib saw maaha wain saaqaahu haddii uu heshiis kula galo calaa wadiyin geed abqaala ama geedo abqaala ilaa muddatin muddo ayaanu markaa kula galay heshiiska sanad ama laba sanadood oo laa taxmilu fiiha aanay miro lam yasix caqdigu asixi maayo wuxuu yidhi saddex sanadood baan caqdi musaaqaad kugula galay geedahan yaryar inaad ka shaqayso midhaha soo baxana aynu kala qaybsano waa la ogyahay geedahan inaan saddex sanadood ku dhalay dee caqdigaasi caqdi ansaxaya ma aha waa caqdi faasida maxaa ninkani waxba heli maayo wahal yastaxiqu ujrat alcamal hadduu haddaba shaqeeyo ninkii uu taa ku shaqeeyo hadhow markay saddexdii sano dhammaadaan isagii oo aanay waxba midho usoo gu-in hal yastaxiqu miyuu yeelanayaa ujrat camal shaqadii uu qabtay ujuuro ma laga siinaya ma waa ninka lacag iyo maarata wa ujratcamal ujratmil ha la siiyo miyaa la odhanayaa fiihi wajhaani wuu laba wejhi baa ku sugan midi wuxuu leeyahay haa wuu yeelanaya maxaa yeelay dee ninkani caqdi faasida musaaqaad faasida dhacday markaa sidii mudaarabadii faasidka ahaydba waa ti ujratulmili loo leexan jiray halkana ha loo leexdo ee muctamadku wuxuu leeyahay maya ninkani uu ku talagala waba garanay kol hadii la ogyahay inaan intan ku shaqayn jirin intan inaanay midha ku keenaynin waa nin ku talagalay inaan waxba helin oo ninkanuun uu saacidu ninkan caawiyo de nin markaa tatawucayayna lacag iyo markaa ujuura ma yeesho waa sidii aynu soo nidhi qiraadka markii aynu ku jirnay hadduu yihaahdo qaaradtuka calaa haada warimxu kulluhu lii mudaarabaan kugula galay ee ku shaqee faaidado dhanna anigaa iskale inagii nii waa faasid muctamadkana ka dhignay laysa lahu ujrat mil walow uu sheekhu halkaa ujrada ilaaqay markaa ujra u qoray wain kaana haddii uu yahay caqdigani ilaa muddatin qad taxmilu geedahan yaryar hadduu kula galay ninku ninka caqdiga muddo ay suuragal tahay in ay dhasho geedahan yaryar inay dhalaan muddo ay suura gal tahay waqad laa taxmilu aan markaa midho keenina ay suura gal tahay hadduu kula heshiiyey faqad qiila waxaa la yiri tasixu way asixi waa la yihi maxaa yeelay de waa la filanayaa midhihii mar haddii midhihii la filanayo intaasaa inagu filan buu leeyahay waqiila waxaa la yihi waa muctamadkii laa tasixu asixi mayso maxaa yeelay caqdigan sidiisaba halis buu ku jiray halistii in lasii xoojiyo lama rabo inta la yareyn karaya in la yareeyaa la doonay marka inaad halistii sii xoojisaanoo wakti muhmalo aan la garanayn geedkan inuu ku midhayn doono iyo in kale oo aanay haalib ahayn inuu midheeyo caqdigu ku asixi maayo haddaba hadday dhacdo walilcaamili ujratu lmili hadday dhacdo geedkii midhihii keeni waayo ninkii shaqaalaha halkan wuxuu yeelanayaa ujratulmithli buu yeelanaya maxaa yeelay ninkani dee bilaash ku talagalay muu ahayn midhuu filanayay soo ma ilan muddadani suuragal bay adi midhaa la hele markaa markaynu laa tasixu ilahi muctamadka raacno waxaynu uqoraynaa ujratulmithli baynu uqoraynaa wain saaqaahu hadduu kula heshi iminkana xaggii camalka ayuu markaa uu ugudbaya wax camalkii ku tacalluqa adu geed kale loo celin karo labadiibu udhexeeya wain saaqaahu haddii uu ninkan shaqadan kula galo ama caqdigan calaa wadiyin geedihii yaryaraa oo yakrisu isagu abqaalayo geedihii yaryaraayo wuxuu keenay dee muxuu ahaa lagu riday baaldiyada yarraa iyo wixii ku jira markaasuu in adigu taagto ood abqaashaa lagaa doonaya waayahay wayacmala caleyhi oo uu ka shaqeeyo deetana markaad markaa ka wada taagta ay shaqeeyaan midhaha ay ka soo go kala barbaad leedahay ama geedaha ayaabaad rubuc leedahay buu yihi kolkaad ku taagto geedaha rubuc baad yeelanaysaa lam yasixa marka munaasaba bay dhahda munaasaba saad ay qaarkood qolya xanaabiladi oo baneeya almunaasaba bay u yaqaanaan waatan imika aan ku sheegayn innaga madabkeena lam yasixa weeyi waxaasi ma ansaxayo maxaa yeelay waxaan caqdigan gebigiisa waynagn qarar baa ku jiriyo mukhaataro qaabkii usoo arooray baa la ogolyahay qaabkan kale geedahan ku talaalo geedahaad qeyb leedahay wax jiraya ma aha bay leeyihin shaaficiyadu waaya iyo abqaalkanna shaqadii musaaqaadkaba maaha baa waaya wuxuu yihi walaa tajuusu ma banaana almusaaqaatu musaaqaatku ilaa ilaa muddatin macluuma tani aduu xaggii siiqadana way unoqonaysaa waxaa shardiga caqdiga musaaqaadka in la muddeeyo bikhilaaf qiraad qiraadkii uu ka duwan yahay ilaa muddatin macluum walaa tajuuzu musaaqaatu musaaqaadkii ma banaana ilaa ilaa muddatin macluuma in muddo cayiman loo qabta mooyaane lix bilood baan kugula heshiiyey sanad baan kugula heshiiyey soo ma arkeysid way ka duwan tahay qiraadka qiraadka isaga dee waxba lama mudaynayno shaqadan unbaa faa'iidada dhalinaysay wakti kastaba ninka shaqadiisii wixii kasoo go-ay oo dhamaystiran iyaa la helay halka hadii lagu xisaabtamo oo saa lagu kala baxo midna waxa weeyaan de midna lama dulmin laakiin de midhahani waxay soo baxayaan muddo kadib waxaanay saameyn kule shaqadii hore ee faa'iidada ganacsiga shaqadii hore de waxa weeyaan shaqo horeysay mar dambe faa'idadu ma muuqanayso shaqo hore faidadu mar dambe ma jirto mar walba waa waa la garanaya imika wixii saaran ee faa'ida ee saaran waa la kala goosan karaa imikaba laakiin geedkan de waxaa laga yaabaa shan bilood marka laga shaqeeyo bisha lixaad inay midhuhu ay soo bilaabmaan marka de waxa wey caqdi marka waa inuu caqdi laazim ahaado si uu caqdi markaa laazima u waa in la mudeeyo dee wakti la kala baxaya ay jirto weeyi marka muddo maclumihi waa inay jirto wayajuuzu dalika waxaa banaan haddaba muddadaasi haddaba meel aan la dhaafi karin miyay jirtaayo aynu odhanayno intaa lagama badin karo wayajuuzu dalika muddadaasi way ku banaan tahay ilaa muddatin ama arrinkaasi wuxuu banaan yahay waa aqdigane ilaa muddatin ilaa muddo ayuu banaan yahay oo tabqaa ma ama yabqaa tabqa fi hal caynu sida markaa nusqadeydan ku qoran ama makduudka iyo meesha ku qoran yabqaa maa yucmalu alayhim maa yacmalu aleyh waxaan uu ka shaqeynay oo geedaha ihi geedahan laga shaqaynayaa muddo ay jirayso geedahani muddo ay jirayaan ayaa caqdigani uu banaan yahay fi asaxi lqowleyn labada qowlee masalada ku jira kooda sixada badan walaa tajuusu fi laakari ka kalese kuma banaana akara min sanatin sanad wax ka badan waxaa la ysku hayaa dhowr toban sano ma la geli karaa caqdigan iyo wax ka badan mise hal sano lagama badin karo qawl wuxu hal sano lagama badin karo maxaa yeelay wuxuu le de sanadkiiba mar bay geedu dhalaan soo ma khalaas baahi looma qabo in markaa sanawaad badan aad gasho sanadkaa gal lagu waxa wey hala kala goosto hala kala qaybsado wixii soo baxay khalaas sanadka daba loo baahdo caqdi cusub ha ila waa caqdigaa qararku ku jire laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay kol haddii caqdigu uu banaanaaday in intaasoo sanadood la wada galo wax diidayaa ma jiraan waxaa la eegayaa uun geedahani ma jiri karaan ilaa waktigaa geedahani ilaa waktigaa ma jiri karaan un baa la eegaya sida ijaaradaba inoogu iman doonta walaa tajuusu kuma banaano ilaa calaa juz'in macluumin min athamara ruknigii kale oo markaa ciwadkiia ila arkaantii waa caaqideynkii oo labaa iyo siiqadii iyo geedihii iyo camalkii iyo shaqadii la qabanayey oo badankeedu inoo harsan yahayba iyo sidoo kale ciwadki wixii la kala qaadanayay oo de markaa ah. iyadana maxaa loo shardiyaa wuxuu yihi walaa tajuuzu caqdigeeda ku banaanaan maayo ilaa calaa juzin macluumin qeyb la ysla garanayo oo min ahamarati ah mooyaane kathulusi saddex meelood oo meel war rubuc iyo rubuc waa in lagu heshiiyo boqol kiiba labaatan boqol kiiba soddon ama kunkiiba hal kunkii midhood xabad baad leedahay maaragtay saas kale yani kunkiiba hal baad leedahay kunkiiba saddex baad leedahay waa la odhan kunkiiba boqol baad leedahay hadii waa boqol kiiba toban waaya wain sharada hadduu u shardiyo lahu hamarata nakhalaati bicayniha geeda gaara kaa ixbadaa iyo geedkaa iyo geedkaa iyo geedkaa midhahooda adiga arag ana inta kalean leedahay ka shaqee beerta aw amaba se aasucan macluumatan kiilooyo la garanayo ama waxaad tidahdaa maxaan galaamo cayiman oo min athamarati midhaha wuxuu ku yidhi midho markay soo go-aan boqol kiilo adiga iskale ana inta kalean leedahay lam yasixa waxaas asixi maayaan markuu iyo geedka iyo geedkaa de waa intaynu mudaarabada kusoo marin hadduu ihaahdo dharka iyo alaabtee kala geliya wixii dhar kasoo baxaan adaa iskale kana anaa may asaxaynin maxaa yeelay inuu kana wax kasoo baxaan baa laga yaabaa kana waxba kasoo bixi waayaan ka khasaaro la galo aan loo baahnayn sidoo kale hadduu ihahdo boqol kiilo ma kusin kiilooyo cayiman uu sheego de waxaaba laga yaba wixii soo baxba in intaa ama ay kaba yaraadaan marka iyaduna asixi mayso wain incaqada buu ku yidhi imika addan wuxuu ka gelaya markaa axkaamtii caqdiga waayahay kolley camalkiina w inoo soo socdo wain incaqada haddaba caqdigani guntamo u asaxo lazima kalijaarati waa sida ijaaradoo kale oo waa caqdi laazima waa caqdun laazim min aarafayn bikhilaafi qiraad qiraadkii ama mudaarabadii oo ay isku ekaayeen way ka duwan tahay tani maxaa yeeley waynagida farqiga sheegnayoo qiraadka mar walba faa'iidadii ninkan shaqadiisu ay keentay waa xaasil waa kala goosan karaa marka wakti kasta la kala bixi karaa iyada tan laakiin markuu laba bilood shaqaynaya ee weli geedihii aanay ubxinina de laakiin la filayo inay bisha soo socto ubxiyaan haddaynu waa caqdi jaa-is min aطarafeynan idhaahno hadduu meel rabulmaalki yihahdo khalaas way kaa dhan tahay iska soco midhana ma jiraan da wakaas maxaad shaqadaadii wax midhoo ka soo baxay ma jiraan wax wax lagaa faa'iiday miyuu jiraa intuu iska yidhahdo in oh, khalaas faa'iido ma hayno orado iska tag waxaa la ninkaasi waa la dulmay maxaa yeelay shaqadiisani hadhow waxay ka muuqan doontaa midhaha soo bixi doona insha allahu marka waa caqdi laazima baynu leenay mar hadduu caqdi laazimaya waxaa kasii dhalanaysa tii aynu soo marnay ah in muddadii la cayimo waxaana khasaba muddadaasi la cayimaya inay tahay muddo la rajaynayo sida badan haaliban inuu geedkani midhaynayo oo soo baxayaan haddi kale waa inay soo fasaadineen haddii muddo ay tahay inay suuragal tahay inay midho soo baxaan kale oo si maarata aan alabatudan aanu jirin mala xoogani aanu jirin markaa maruhu soo baxayaan inagii waa mafaasi wuxuu yihi wacala alcaamili an yacmala maa fiihi mustazaadu fi hamarati imikana camalkiiyo shaqadii caamilka ayuu galay wuxuu yihi wacala alcaamili haddaba ninkan shaqaalaha ah waxaa laga doonayaa an yacmala inuu qabto maa fiihi mustazaadun fi hamarati wixii koboc ugu jiro midhaha iyo ziyaado wixii midhuhu ku kobcayaan ay ku badanayaan ay ku waaweynaanayaan inuu qabtaa la doonaya min atalqiixi bacriminti wa sarfi ljariidi inuu markaa waxa weeyaan laamihii ka jarjaro aan loo baahnayn wa islaaxi lajaajiili inuu moosaska u hagaajiyo ya moosaska yaryaraaya geedka ka waxaan dhahnaa inagu soo moos loo ya may saakyadiiba saaqyadi soo socotaa waan sheegi meesha yarade loo xerada yarada geedka dee loo sameynayo biyaha uqabanaysa ma maxaa la odhanaya ya kaarihi takaari de takaari kii beerta lagu dhex inta yara maydaan xerada oo kala ad ee geedka ku dhex ya war waa moos baan umalaynaya waa iska mooskii guriga lagu soo moosi jiray oo waa mooskaa yaro weeyaan markaa kuwa weeyaan ajaajiintu sideeda ijaanadu waa waa wax lagu meeloo kala de ijaanadu waa baafka wax lagu meero ayaa sidiisa ijaano la odhanayay markaa kadibna markaa haddana eh, xeradaa yare geedka loo sabeynaya biyaha uqabanaysa ayaa iyadana ijaano ay yidhaahdeen marka ajaajiintaasi inuu hagaajiyo ka shaqeeyo nadiifiyo hagaajiyo si ay biyi uqabato iyaa laga doonaya wa tanqiyati sawaaqi waatan markaa saaqyadiin iyo saaqyadaha biyuhu soo marayaan inuu iyagana nadiifiyo dhooba qaado ayaa laga doonaya wsaqyu waxaa kaloo laga doonaya inu waraabiyo biyaha kusiidayntoodii iyo kajaridoodii iyo waxaas iyo kushushubidii iyo wixii isagaa laga rabaa wa calaa rabi lmaali ninkan geedahala isaga waxaa laga doonayaa maa yuxfadu bihi اlaslu wixii geedka iyo beerta lagu ilaalinayo beerta ilaaladeeda wixii beertu daruuri u ah iyo wixii geedka geedku uu ku jirayo isagaa laga doonaya kasadil xiiaani sida inuu markaa de awdo dayr dayrarkii gidaradii day dalooshamaan iyo hadday wax ku yimaadaan iyo waxaasoo dhan ma odhanayo har soo qaado shibalka iyo kanoo maarata halkan ka shaqee ninkan isagu waxa weya geedkan inuu intana laga doonaya lakin meesha wastaad ka noqdo ma aha shaqadiisii ma aha adaa lagaa doonaya dayrka hadduu iyo hawlahaasi inaad sooha iyo ijaaradii waxaada ilaalinaya wa xafrul anhaar adaa lagaa doonaya gacmadii inaad jeexdo isagoo gacmada ma jeexayo nadiifinaya nadiifintii waaas isaga laga doonaya laakin gacanka samayntiisii iyo webiga kasoo duwidii biyaha laga soo duwayey de waaa adigaa lagaa doonaya waana hal mar de marka waxay hahdaan wixii hal mara ayaa laga doonaya ninka maaratay rabulmaalka shaqadan soo noqonaysa ee kolba in laga shaqeeyo kolba in laga shaqeeyo ubaahana sida caadiga waa tacaamilka weeyaan wa shiraau duulaab imika waxaynu odhanaynaa de mooteerka soo iibintiisi ya mooteerkii ama maaratay mishiinkiide kii biyaha soo tuurayy ama waxaa tiraa duulaabk si isag soo sheegno ajaladiib a biyaha soo saaraysa marka rakibidda maarata soo iibinteeda baashaasi de isagaa laga doonaya wain sharaa hadduu shardiyo an yacmala macahu inay la shaqeeyaan khilmaanu rabi lmaal inamadii rabulmaalku sidii qiraadka oo kale haddii markaa la shardiya inay la shaqeeyaan oo yakunu taxta amrihi isagu ka mas ahaado isaga ay hoos yimaadaan ninkan shaqaalaha jaaza cala almansuus sida mansuusku yahay dee way banaantahay ilan qiraadka wayna kusoo sheegnay inay banaanayde halkanna way ku banaan tahay oo caadi weeyi muqaabilkuna waa mid laga soo saarayo qiraadka qowlkii kale ku jira wixii ku jira wa takunu nafaqatuhum calaa rabbi lmaal inamadan la shaqaynaya ninkan shaqaalaha ah nafaqadooda iyo dee biilkooda wuxuu saaran yahay rabulmaalka ninka geedaha la doonaya nimankan inu marka waxooda qabada ila marka hore iska inama u ama addooma u ama shaqaalo kale u ahaayeen wain shurida haddii la shardiyo an takuuna cala alcaamili ninkan markaa musaaqaadka lagu leheshiiye shaqaalaha ah haddii la yidhahdo inamada waxooda adigaa qaba jaaza iyaduna way banaan tahay ba la yidhi de yeelay dee nimankani waxay qabanayaan waa shaqadiisi ilan isagay bay caawinayaan isag w shaqadiisiiba ka shaqeynaya iyagu wii hagaajinay bay la hagaajinayaan geedihii bay la jarjarayaan wii la jarjarayay wii waa shaqadiisi maadaama camalkiisa ay ta hadii la yihahdo adigu kiradooda bixi ujiradooda adigu bixi de iyaduna waa caadi laakin waa in de la qadara baa waa la siinay wain shuria haddii la shardiyo an yacmala ma ain shar hadduu shardiyo an yacmala macahu inuu la shaqeeyo rablmaali adiguna waa inaad ila shaqeysa bu adiga laftaadu geedaha leh waa inaad ila shaqeyso lam yajuz taasi ma banaana de waa inagi qiraadkii kusoo diidnayo ninkan waxaa la doonayaa in wixii loo gacan baneeyo haddii ninkii beerta lahaa uu la shaqaynayana dee uma gacan banaane isagiiba isagiiba nin la haystuu noqonayaaba de oon wixiiba u gacan banaanin taasi waa dhinac midda kale de waxa weeye isagii shaqa aan shaqadiisii ahayn inay midhihii fiicnaysaaba laga yaabo ilan shaqada rabulmaalka isaga loo nisbeyn kari maaye wuxuu yihi walcaamilu ninkan shaqaalihi amiinu yadhu yadu amaana wey waa sidii qiraadka oo kale fii ma yudaaa fii ma yadacii min halaaki wixii uu yihahdo wuu halaagsamay waa la maqlaya waa la dhaarinayaa wayudacaa calayhi min khiyaana wixii khiyaamo lagu sheegtana isaga ayaa qowlkiisa la maqlayaa la dhaarinayaa wey fain habatat hadday caddaato khiyaanatuhu ninkan inuu khaayin yahay oo maalan midhihiibu hoos hoos u guranaya midhihii habeen walba geed unbaa lagu soo kacaya aanay marka waxa weeyaan meesha jirin marka hadday haddaba khiyaano muuqato caddaato duma ilayhi ila wii caqdigina waa caqdi laazim wixii waa caqdi laazim ninkiina waa kan khaayinka noqday dee ninka khaayinkaana lama doonaya in la dhaco ilan midhahan isagaa ka shaqeeyay oo maaragtay qeyb buu kuleeyahay haddaba maxaa la sameyn midhihii laga ilaaliyana waa la doonaya shaqadiisi u waa la doonaya duma ilayhi man yushrifu calayhi qof kormeero u ah oo ilaaliya isaga laftiisa ayaa dee waxa weeye lagu darayaa yaa lagu darayaayo waxa weeye weliba dee lacagta uu qaadanayana isagaa bixinaya isaga tuugadiisaa keentay in ninkan la shaqaalaysiiye ninkan lacagtiisana isagaa fa in lam yataxafad bilmushrifi hadduu ku ilaashami waayo kormeeraha laftiisi oo kolkuu ka yar jeesto unuu jarayo ama uu maaragtay kaartaynayaba de isaga laftiisi oo mid musiibo a noqdo ustujira caleyhi min maalihi man yacmal waa laga saaraya meesha marka laga saaro caqdigii lagama burinayo ee shaqadii baa maaragtay inuu isagu shaqeeyaa loo diidaya oo ustuujira waxaa loo soo kiray caleyhi isagaa lagu soo dul kiray waliba min maalihi jeebkiisaa laga kirayn man yacmalu canhu qof isagii naaib ka hoo shaqeeya shaqaalo isagii u yaal u jooga meesha oo isagu uu markaa mushaharkiisa qabo ayaa lasoo kiraynaya saasay markaa shaqadii ku dhamaanaysa wain haraba alcaamilu haddaanu khaayinba noqona uu fakado waabu baxsadayba waaba la waay etoobiya galay ustujira alayhi min maalihi man yacmalu canhu wuxuu ustujira min maalihi waxaa laga soo ijaaranayaa ha aleyhi baynu sada qaar qoraya istujira min maalihi waxaa maalkiisa laga soo kirayn hadduu de xoolaba u yaallaan wadanka man yacmalu canhu qoftee ka shaqeeya qof bedelkiisa oo ah. booskiisii galo sidiisii u shaqeeya yaa la soo kirayn xoolihii uu ka cararay magaalada u yaalayna hadday jiraan kirada waa laga sii ninka fain lam yakun lahu maalun haddaan wadanka ninkan adduunka oon uqturida calayhi dayn bay ku ahaanaysa waa loo soo daynsanaya waa loo soo deynsanayaayo deetana ninkan dayntaa la siiyay isagaa lagu yeelanayaa hadhow midhaha laga jari doonaa de ila midhaha isagaa leh midhaha qeybtiisii uu leeya ninkan ninkan tuuga ah xuquuqdiisii shareecadu way ilaalinaysa hadhow markay midhihii soo go-aan qeybtiisii leeyahay qeybtiisiiba markaa laga bixin doonaa daymihii iyo wixi fain anfaqa calayhi rabbulmaali haddii ninkii geedaha lahaa uu isagiiba nafaqeeyo oo uu bixiyo qarashaadkii bigayri idni lxaakim iyadoon xaakimka odhanin qof usoo ijaaro oo lacagtiisa bixi lama odhanba isagunbaa qof soo ijaarayoo lacagtiina bixiyey laa muyaariji waxaa laleeyahay jazaaka allahu khayra wax fiican baad samaysay cidna waxba ninkii baxsaday midhahan qaybtiisa wuu leeyahay adiguna lacagtan aad bixisay eed shaqada ku bixisay nin mutadawica baad ahayd oo tabarucayey maxaa yeelay de waxa weeye waxay ahayd inaad ninka dacweyso tirado arrintaasaa dhacday maxaan yeelaa dawladii oo meesha dawladiba ka dhaweyn ka waran wuxuu yihi wain lam yaqdir calaa idnihi haddii aanay u suuragal ahayn una awoodeynin inuu dawladdii idan ka soo qaato ilaa saasaa igu dhacdae ii fasaxa inaan qof kiraysto o aan lacagtana anigu siiyoon ha dhowtoole midhaha ka goosto ama de wixii kale ninkaa xoolihiisa helo haddii aad markaa waxa wey cid aad sidaa tirabaad wedo maxkama dawladdiiba kaa fogtahay ama aanay jirinba deetana fa anfaqa uu markaa cid intuu iska soo kiraysto uu nafaqeeyo ama isagoona uu shaqadii qabto walam yuushid markhaatiyana aanu samayn uu leeyahay waryaadee hawshaasaa igu dhacdo dee imikaba saasaan yeelaya waxayguna tabaruc iyo tatawuc maahe anigu hadhowin xoolahaygaa lai celiyaan doonaya sidaa ula socda cid kuma odhan laba markaati umu samayn lam yarjic markaana mutabarric baa laga soo qaadayaa waxba markaa waxa weeye hadhow toolo doonan maayo wa in ashhada hadduu laakiin markhaatiya sameeyey markuu dawladdii gaari waayo faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkii yarjic kula noqon hadhow toola ninkii maxaa yeelay de way caddahay inaanu ninkani mutabaric ahayn intii awooddiisa ahaydna wuu sameeyey waqiila qiil baa wuxuu leey laa yarjicu may waxba kula noqon maayo maxaa yeelay de markhaatigu xaakim maaha waxaa la doonayay dawlad ninkii ka naa'ibaho ilan dawladdu qofkii maqneed iyadaa markaa waxa weeyaa ka wakiil nimankan aad meeshan kasoo kicisaan tiri markhaati gala yaa wakiil ka dhigay wilaayaba male tucaam iyo tukhaasa toona ninkan kuma laha marka nin adiguni ninki ninkii waxa weya naftaadu adigunbaa iska xukuntay nin adigu iska xukuntay ayuunbaad noqonaysaa bay leeyihiin laakiin muctamedku wuxuu leeya waa lidaruura oo meeshan daruuraa taala wax kaloo la sameeyaa ma jiro wuxuu yihi wain lam yumkin dalika waxaasoo dhami hadday suuroobi waayaan maca markhaatiyadii wixii oo dhan falahu an yafsaka waxaa ninkii u furan inuu markaa caqdigii fasaku ka baxo markuu fasakha markaa maxaa la yeeli wuxuu yihi fain lam takun daharat ihamaratu haddii aanay midhuhu kuwa soo baxay ahaynoo midha aanay meesha ka muuqan waaya fahamaratu lilmaaliki wixii midha ee dib ka yimaada waxaa iskale ninka geedaha le waa lilcaamili ninkii baxsadayna ujratu maa camila muddadii uu shaqaynayay baa loo qiimay ninka bilaash la diri maayo bilaash la kuma shaqaynaynin ninkii ujratmil ayaad markaa u qiyaasi intii markaa waxa weyaan shaqaynayay ujratmilgaas markaa kuguley wain daharad haddii markaa midhuhu ay yihiin kuwa soo baxay markanuu baxsanaya adigana ay sidan kuu suuroobi weyday fahiya lahuma de midhaha waad wada leedihin midhahaasi waad wada leedihiin maxaa soo socota halkan yamliku alcaamilu biduhuur muuqashada midhuhu ay muuqdaan ayuu nasiibkiisa ku yeelanaya wuxuu yihi wain daharat fiya lahumaa way ka dhaxaynaysaa deetana muxuu yeeli haddaba ila shaqadiina qayb baa dhiban ninkiina waa kan baxsaday midhihiina uu kula leeyahay baa laleeyahay fain ikhtaara almaaliku lbayca dee maaligii unbaa imika meesha jooge haddii markaa de ninkii u dacweynaya markuu dacweeye markaa adigu dooraa la odhanaya fain ikhtaara almaaliku lbayca haddii markaa uu doorto ninkii maaliga ahaa in la iibiyo midhihii طبعا بشرط القطع ده ان هو haday qabla bdu qabla budu صلاة tahay بشharط الqطع ha lagu iibiyo hadduu doorto fucila waa la samayn deetna waa la iibin midhihii deetna waa loo kala qaybin lacagtii de say u kala lahaayeen markaa shaqadiina de halkaasi ku istaagtay wain lam yaktar hadduu taa dooran waayo biica minhu nasiibu lcaamili isaga laftiisaa laga iibin qeybtii caamilka oo la odhan haddaba hadduu yihahdo may aniga midhahayga in laiga iibsada ma doonayo oo iminka waxa weeyaan midhahaygu inay ii bislaadaan baan rabaa waayo intiisa iibsaa la odhanaya isaga qeybtiisiina iibso markaa bishardalqacigiina de uma baahna ila waa ka ninkan wuxuu doonaya u joogaan oo waayo qeybtii caamilka ma la iibin karaa biduuni shardi alqaci markaynu bay baaba bayc alusuuli wathimaar soo marayni sheekhu madhabkiisiibuu ku shaqaynaya halkaa wuxuu inoo soo sheegay yajuuzu baycu samarati qabla buduwi salaaxiha limaalik shajar kii geedka lahaa haddii laga iibinayo waa caadi bu ina soo yiri marka isagu tiisiba ku shaqeynaya imikana ninkan iibsanaya ee qeybtii caamilka iibsanaya waa kii geedaha lahaa maalikul asligii wey marka sheekhu wuu la socdaa wii tii asalkiisii hore ku socda marka isaga de u ansaxaysa lakin inagu muctamadkaynu soo sheegnay muxuu aha laa yajuuzu imikana ninkan wuxuu ka cararayaaba shardulqaciga shardulqacigana imika qeyb lamama iibin kara de lawii ma kala qaybsane maba qaybsan haddana kala qaybsanayn qeyb bishardi lqaci baan ku iibiye ma soconaysaba waaya wuxuu yihi haddaba tan kalunba markaa de maarata aynu u gudbi fain lam yaktar dooran waayo ti banaanayd turika waa la iska daynaya ilaa an yastalixa ilaa ay wax ku heshiinayaan de intuu soo noqdo oo kale ay wax ku heshiinayaan ama dee ninkan baayicii uu inta aynu usoo bandhignay mid ahaan dooranayo farahaynu ka qaadaynaa inagu dhexgeli mayno wain maata alcaamilu haddii ninkii shaqaale ahaa geeriyoodo oo fa fataawac u dhintayba shaqadii dhamaan fa fatatawaca warahatu arrintii waxay u gudbaysaa dhaxlayaashiisii haddaba fatatawaca warahatuhu bilcamali hadday ku tatawucaan eh, dhaxlayaashiisii shaqadii oo yihahda annagaa dhamaystirayna kuma qasbana inay dhamaystiraan kuma qasbana laakiin hadday hahdaan annagaa dhammaystirayna istaxaqu hamarata midhihii uu yeelan lahaa dee way dhexlayaanoo iyagaa yeelanaya qeybtiisii wa in lam yacmaluu hadday shaqadii qaban waayaan oy diidaan ustujira min maalihi ninkan xoolihiisii tarikadiisa ahayd ee uu ka tegay intaan la qaybsanin ayaa waxaa laga kiraynayaa man yacmalu qof shaqeeya shaqaala laga qabanaya markaasaa xoolihii uu ka tegey inta aan la qaybin ayaa laga saarayaa ujradii ninkan shaqaalaha waaya fain lam yakun lahu maalun haddaanu xoolaba ka tegin <clears throat> xoolaba haddaanu ka tegin falirabbi lmaali ninkan geedaha le waxaa u banaan an yafsaka inuu caqdigii iska buriyo deetana loo qiimeeyo muddadii uu shaqeynay ujratulmithli loo xisaabiyo bilahi towfiiq la yidhaahdo wayamliku lcaamilu ninkii caamilka ahaa wuxuu ku hananayaa uu ku yeelanayaa xisatahu min athamarati midhaha qeybtii uu ku lahaa biduhuuri muuqashada midhaha hadday wuxuu yeelanayaa qeybtiisii wa zakaatuhu calayhi qeybtaa zakadeedana isaga ayaa lagu leeyahay waqiila waxaa la yidhi waa ariiq kale oo markaa weliba ariiqa rajaxana fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan ariiqanaa rajaxan labada qowl sheegay labadii qowl ee aynu markaa ku soo marnay qiraadka laakiin tarjiixu iskhilaafay axaduhumaa labada qowl mid ahaani haadaa ka weey lasoo sheegay oo ah yamliku biuhuuri kol hadday midhihii soo baxaan iyagoon waxba bislaan iyagoon la kala qaybsan qaybtiisa wuu leey kaasaa rajaxan waaya maxaa yeelay de ninkan xaqiisii waa kaasoo wuu muuqdaa lamidna maaha qiraadki oo waxaana mid ahayn alribxu wiqaayatu lira'si ilmaal baynu odhan jirnay ribxigu wuxuu ilaalo u ahaa raasamaalkao khasaaraha dambee yimaada waa tii lagu buuxinayay wahamaratu laysat wiqaayatan lishajara laakiin midhuhu geedka ta waxba uma aha haddii geedkii dhibaata soo gaadho de geedkaaga si alla dee wax yimaadaan anigu midhahaygaasan leed intaasaynu wada leena lakin geedka wixii ku dhacay aqdaarta ku dhacday anigu mas-uul ihi wey markaa isku shaqa ma aha saasaa rajaxaan marka wathani ka labaad anahu laa yamliku ilaa bitasliim ilaa loo lagu wareejiyo yani la qaybsado nuskana ilaa bilqismati ayuu shaarixu soo naqlinaya inay nuskad ku qoranta yani ilaa wixii lakala qaybsado sidii caamilka qiraadka caamilkii mudaarabadoo kale ilaa la kala qaybsado caamilku qeybtiisii ma yeelanaya buu leeyahy lakin farqiga sheegnayo arribxu hunaaka wiqaayatu lira'si ilmaal wthamaratu huna laysat wiqaayatan lishajara oo geedka wixii soo gaara waa laga kabayaa la odhan maayo wain saaqaahu hadduu musaaqaad kula galo hadduu musaaqaad la galo filmaradi isagoo maradulmowtkii ku jira xanuun markaa looga baqanayo inuu ku geeriyoodo isagoo ku jira ayuu markaa nin shaqaalaa u yeedho caqdigi musaaqaadka la galay wa bedela waxaanu u ballanqaad u bixiyey weeye uu bixiyey buu yani de wuxuu kula heshiiyey weeye akthara min ujrati lmithli ujrat mili wax ka badan ictubirat ziyaadatu inta ziyaadada ah waxaa laga maaragtay soo qaadi min athulusi baa laga xisaabi thuluka ayaa laga xisaabi wa qiila waxaa la yihi mayna tuctabaru min rasi lmaali ee qiraadkii hadduu kula heshiiyo baynu nihi akara min ujrat lmili wax oo dhan min rasi lmaal baa la xisaabinaya lanna aribxa gayru mawjuud wahuwa naatiju min camalihi waayahay halkan waxaa cagsigaa la yidhi ulufka ayaa hadduu ujratulmithli wax ka badan kula heshiiyo saddex bilood buu caqdulmusaaqaad kula galay ninka waxaanu ku yidhi midhaha kala bar qaado waana la qiyaasi karayaayo saddexda bilood shaqadeedu dee boqol boqol dollar waa saddex boqol oo dollar unbay noqonaysa midhaha kasoo go-aya beertanna marka la qiyaaso waxay noqonayaan laba kun oo dollar yani markaa kun buu kula heshiiyey halkii saddex boqol ahayd toddoba boqol baa siyaada ah toddobadaa boqole qadarkaas siyaadada ah waxaa laga soo qaadaya inuu doonayo inuu ninkan u xeeladaysanayo inuu xoolo dheeraada siiyo oo thuluthul maalkii ka badan ama inuu maarata u eexanayo haddaba si aanay u dhicin oo de waxa weeyaan aanu warafadii waxa weeye xaqoodii ugu xadgudbin intaa dheeraadka ah waxaa laga xisaabinayaa thuluskii uu xaqa ulahaa inuu ku tabarruco hadday markaa dee uluskii ka baxdana waa caadi hadday ka bixi weydana waa lasoo celnaya tasiyada haddaanay ogolaan warasadu <clears throat> qiil baa wuxuu leeya mayana waa min racsilmaal waxoo dhamiba qiyaasan cala alqiraad wey mudaarabadiibu ka qiyaas qaadanaya laakiin waxaan leenahay farqibaa udhaxeeya oo farqiga udhaxeeya waxa weeye halkaa faa'iidada ninkan dhididkiisa ayaay u asal ahayd halka waxa weeye halkana midhahana dee geedkaa u asala shaqadaadu waa caawin uune adiga waxaaba waa caawin uun iyo inay midhihii bataan un baad ka qayb qaadanaysa laakiin asal ahaan geedku dee sidiisuu u dhalaa sidiisa ayuu u dhalayaayo midhahani waxa weeye waa waa wax geedkii waxa weeye cayntiisii ka soo baxaya bikhilaaf alribxi fii ra'si ilmaal wuxuu yihi wain ikhtalafa isku qabsadaan fi lqadri lmashruuطi lilcaamili qadarkii loo magacaabay ninka shaqaala intii lagula heshiiyey nus baad igula heshiisay kugula baan heshiin ruuc baan kugula heshiiyey yaa la isku qabta taxaalafa waa laba ninoo caqdu mucaawada ka dhexeeye taxaalufkii aynu soo arki jirnay baayiciyo mushtariga ka dhexdhici jiray oo kale ayay gelayaan baabu lmusaaracati halkana wuxuu ka gelayaa almusaaraca caqdiga la yidhaahdo musaaracadu iyaduna dee waa maakuudatu min azarci oo faacala laga keenay mufaacalatu min azarci w zarcigana waa beerti waa in qofkii lagula heshiiyo sida sheekhu inoo sheegi doono almusaaracatu wuu yihi musaaracadu an yusalima alarda waa in uu dhulkii u dhiibo ilaa rajuli nin liyasraca si uu u beero waayahay marka dhulkii adigaa ah, le nin baad leedahay ka shaqeedo beer haye maxaad isiinaysaa bibacdi maa yakruju minha wixii kasoo baxaya qeyb kamida ah waxaad leedahay beero wixii soo goa a kala goosanayna kan imika ma aha geeda ma aha waa dhulkii caadiga aha ee banaanka ahaa iyaad leedahay gelley ka beer ama haruur ka beer ama bariis ka beer ama maaragtay qamadi ka beer deetana markii wixii soo goa waynu kala qaybsanaynaa marka musaaraca iyo mukhaabara iyo shaaficiyadu kala sheegta luqawiyintu waa isku mid bay yidhaahdeen laakiin shaaficiyadu waxay yidhahdeen musaaraca waxaa la odhanayaa marka shinida ama siidhka ninka dhulka lihi uu keenayo war waa ka dhulki siidhkiina waa kan dee beero wixii soo baxa iyaynu isla leenahay markaa musaaracaa la odhanaya mukhaabarana waxaa la odhanaya waa dhulkii wakaasi dee keensa siidhka oo ku shubo shiniye kadibna wixii soo baxa iyaynu kala qaybsana markaana mukhaabara ayaa la odhanayaa bay marka almusaaracatu an yusalima alarda ilaa rajuli liyazraca bibacdi ma yakruju minha wlbadru min almaaliki ayay markaa noqonaysa haddii tacriifkii aad sidaa tiraahdo oo tirahdo wlbadru min alcaamilina mukhaabarun bay noqonaysa way taas albadru min almaalikina waa musaaracu albadru min alcaamilina waxay noqonaysaa mukhaabara saasay markaa shaaficiyadu ay u kala fariyaan wuxuu ku yidhi walaa yajuuzu dalika caqdigani ma banaana waxaan ka warramayna inu tacriifinaynay caqdi banaan maaha oo musaaracadu waa la diiday maxaa yeelay nahaa rasul l slam can ilmukhaabarati kama fi saxiix saxiixa waxaa ku sugan min xadiidi jaabir wagayri in nabigu alayhi salaatu wasalaam uu diiday mukhaabarada mukhaabaraduna s sheegna luqawiintu musaaracada bu yaqaanaanba markaa nabigu wuu diiday ayaa xadiidkaasi ku sugan kol hadduu nabigu diiday caqdigani markaa ma banaana bay shaaficiya leedahay iyo jumhuur culamaaba sidoo kale xadiidkii raafic ibn khadiijna way daliishanayaan oo isaguna uu lahaa nahaana rasul ll slam an amrin kaana fiihi nafcun lana wa aacatu rasuuli llahi lana wax waxtar noo lahaa nabigu noo diiday laakiin aqbalka amarka nebiga ayaa wax walba nooga nafci badan muxuu sheegayay markaa musaaracaduu sheegayey marka eh, saas markaa madhabka u diidan yahay laakiin culamadii madhabka qaar badan oo kamid waliba ragoodi raggoodii muxadisiinta ahaa u badan iyaa waxay leeyihiin mada nahyigaasi xaalado gaara ayuu ku saabsan yahay eh, waxa weeyaan way banaan tahay haddii shuruudeedii la ilaaliyo oo nahyigani wuxuu ahaa markii qofka lagula heshiiyo qeybtaa wixii kasoo baxaan adaale qeybtaa wixii kasoo baxaan canaale laakiin haddii laysku sii daayo la yihahdo wixii kasoo baxo baynu kala qaybsanaynaa way banaan tahay bay qaar badan oo culimada madhabkii ku tegeen laakiin haddana madhabku masalaha ah waa inaanay banaanin madhab shaaficiyi waa inaanay musaaracadu banaanayn ilaa mooyaane cala alardi alatii dhulkii mooyaane bayna anakhiili geetimireedka udhexaysay ama canabka xadiidkii aynu soo akriyayna ee musaaqaadka caamala rasul l slam ahla khaybara bishari maa yakruju minha min hamari aw zarcin baa ku jira saxiixeynka wuxuu nabigu kula heshiiyey reer khaybar oo yahuudi ahaa inay dhulkii beeraan muslimkana u keenaan kala badh wixii ka soo go-a ee midho iyo dalagba ah oo zarcigii baa ku jira marka zarcigiina way keenayeen oo isaga laftiisu caqdiga wuu ku jiray haddaba shaaficiyadu way soo reebayaan daad waxay kuleeyihiin ilaa mooyaane musaaracadii waxay banaan tahay cala alardi alatii bayna anakhiil markii aada musaaqaad gasho wa yusaaqihi isagoo musaaqaad kula gelaya cala nakli geedihii timirta geedihii timirta ama kuwii canabka markii aad caqdigii musaaqaadka qofkii kula gasho dhulkii udhaxeeyey ilan labadii geed iskuma yaalaan inta badan dhul baa udhaxeynaya soo ama ha dhulkaasi ama ha yaraado dhulkaa udhaxeeyana inuu dalag ka beero waad kula heshiin karta oo markaa waxay tabac u noqonaysaa iyo soo raace musaaqaadii wuxuu yihi ilaa calى اlardi lati bayna الnakiili dhulkii markaa udhaxeeyey mooyaane nakiilka ama canabka wa yusaaqiihi isagoo markaa musaaqaadna kula gelaya calى الnakli geedkii timirta ama canabka wa yusaaricuhu calى اlardi markaasuu markaa dhulkii udhaxeeyeyna uu musaaraca kula geli karaayo taasi way banaan tahay sida xadiidkaa reer khaybar wuxuu yihi waykunu lbadru wailaa calaa an yakuuna badru wey wayakunu lbadru midhahana waxaa keenaya min saaxiib ilardi ninkan dhulka keenay yaa laga doonayaa siidhkana inuu keeno saasubay ku banaanaan marka maxaa kusoo baxay mukhaabaradii sinaba iyada uma ogola shaaficiyadu xataa iyadoo tabca lilmusaaqaada mukhaabaradii ma ogola waxay ogol yihiin uun waay ogol yihiin musaaracadii oo tabca fayajuuzu dalika buu ku yihi markaa way banaanaan tabacan lilmusaaqaati iyadoo musaaqaadii tabac oo daba socota wa qiila la yihi in kaana naklu qaliilan haddii geetimireedku uu yar yahay walbayaadu kaiiran dhulka udhaxeeyaana uu badan yahay lam yajuz buu qiilkaasi ma banaana maxaa yeelay dee waxa weeyaan alkaiiru laa yatbacu lqaliil inta badani inta yar ma raacaysa de ee inta yar baa inta badan raacaysa marka haddii dhulkii geedahaba dhulkii banaanaa ka badan yahay xaaladaa iyadaa ah, de waxay yidhaahdeen musaaracadaasi tabac ma noqonayse asal bay noqonaysaa musaaracaduna asal ahaan umay banaanayn laakiin waxaa leeyahay maya kol haddii meeshii musaaqaad ay taalo kana dhulkii udhexeeyey uu yahay dhul banaanka kaa aanu ahayn waxa uu noqonayaa uun tabacayuunbuu u noqonayaa waay walaa yajuuzu dalika kaa haddaba aynu tabaca u banaynay banaanaan maayo ilaa calaa juzin macluumin min azarci kalmusaaqaati in qofkii lagula heshiiyo mooyaane qeyb dee waxa weeyaan qeexan oo dalaga soo gu-i doona kala badh ama thulu ama rubuc ama wax lamida sidii musaaqaadkaba aynu ku sheegnay baab lijaarati w yar baynu insha allah wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala kasii gelayaa ijaaradii ijaaraduna de waa kiradii caqdigii kirada oo dhan waa asalka u ah. mudaarabada iyo musaaqaadka iyo musaaracad iyo waxaan oo dhami kolkay fasahaadahan halkii loo noqonayey ijaarada weeyaan waa baabka u asalka ah tijaarat lmanaafic ama manaaficda wa maarata lagu bedelanayo baabkana u asala halkii baycu asalka ugu ahaa acyaantii wax lagu bedelanayey kana wuxuu isaguna asal u yahay manfacadii wax lagu bedelanayay ijaaradu luqa ahaan waa masdaru ajarahu yajuruhu ama qaarkoodna waxay hahdaan mn aajarahu baa laga keenay yujiruhu ijaarata ijaaran oo de masterkii caadiga ahaaya iyo ijaaro oo laga soo ishtiqaaqay laakin waxay u dhowdahay anaa maqduud min min athulathi ajarahu yajuruhu ijaaratan wa ajran markaa oo master ahaan markaa waxaweyaan ay sidaa u noqoto waxaa laakiin luqa ahaan inta badan loo isticmaala waa ismun liljra bay hiya fi lugati ismun liljra markaa masterba maahe waxay magac u tahayba sideeda ujrada bushqaayadda qofka la siinayo ayaa ijaaro la yidhaahdaa luqadu waa saas ujrada qofka la siinayo ayaa la yidhaahdaa ijaara laakiin sharci ahaan waa caqdun calaa manfacatin maqsuudatin macluumatin qaabilatin lilbadli walibaaxati biciwadin macluum adu de waa shuruudii bay u ilaaliyeen waa caqdi manfaco qof lagula gelayo waxtarkiisa ama maarata shay uu leeyahay waxtarkiisa oo la dhaafsanayo ciwad laysla garanayo waa kirada wixii aynu unaqaanay wuxuu yihi alijaaratu baycun alijaaratu caqdigan ijaaradu sidiisaba baycun iib weeyi mar hadday iib tahay tasixu miman yasixu minhu lbaycu ciddii iib ka ansixi jiray iyuba ka ansixi lakin waa iib nooc maa yani waxa wey sidii iibka ah laakin waa bayculmanaafic bayculyaan maa waa baycun limanaaficio wax tarkioo la iibinayo weeyaan oo kale markaa waa axkaamtii bayca wax badan way ka wadataa waxna de kaga duwan tahay maadaama iyadu manaafic ay ku tacaluqdo aanay acyaantii ku tacaluqi haddaba watasixu waxay ku asaxdaa bilafdi lijaarati lafdiga ijaaro way ku asaxdaa oo waan kaa kireeyey ajartuka haada lbeyta ama aajartuka haada lbeyta oo caadi dee kiradiina way ku ansaxaysa akraytuka ah, iyada lafteed kiradu waa af carabi wuxuu yihi walbayci waxaa kaloo ku ansixi lafdulbayc ilan waa nooc bayci kamid eh oo maxaad odhan bictuka manfacata daari sanatan bikada waxaan kaa iibiyey waxtarka guriga muddo sanada saasuu sheekuu yihi laakin muctamadku wuxuu leeyahay may laa tasix bilafd lbayc maxaa yeeley lafdiga beyc waxaa loogu talagalay sidiis caadiga ah, acyaanta shaygii lala wareegayo saas lagu qaadanayo ayaa beyc loogu talagalay ijaaradu waan kaa kireeyey iyo wixii la micnaa ayuunbay ku asixi sida guriga deganow bil intaana iska bixi waa kiro wa tasixu waxay ku asixi calaa kulli manfacatin manfaco kasta oo mubaaxatin labaneeyay baneeyey oo mubaaxa ah oon xaaraan ahayn manfaco waa wixii yahay manfacadiina waa inay mubaaxo tahay wixii aan manfaco ahayn caqdigan ijaaradu kuma asaxa asal ahaan sida tirada geedkaygan waan kaa kireeyey lab toban baan kaa kireeyey midhaha ka soo go adigu iska qaado anigana sanadkiiba shan kun oo dollar un baan kaa doonay ama beertayda maarata geedaha bustaankaygan geedihiisa waan kaa kireeyey adigu beero adigu ka shaqayso midhaha ka soo go iska qaado aniga sanadkiiba toban kun isi waan kaa kireeyey ma soconaysa de waayo waxaa la doonayaa wixii qofku uu kaa helayaa inay manfaco tahay imikana manfaco maaha dee midhihiiyo acyaana ayuu kaa helaya markaa socon mayso waxay noqonaysaa xaqiiqa ahaan waxaad iibisay midhaha toban sanadood soo gu'i doona oo aan soo gu'in wax aan jirin baad iibisay meeshan ijaaro maahe waa baycu amarati macduuma midho aan jirin iyuunbaad iibisay waxaani waa bayc weeyi w waa inu manfaco yahay manfacadiina waa inay mubaa laga soo reebayaa waagii hore dee waa gabdhuhu dumarka irmaani caruur bay ayaa maaratay loo ijaaran jira ay nuujiyaan marka de ilmihii wuxuu ka helayaa caanihii buu ka helaya caanihiina waa maxay ma manfaca mise waa caynde laakiin iyadu waa lasoo reebayo fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna ta qur-aan ku jirta hadday idin nuujiyaan ujuuradooda siiya dumarkii oo caqdiga ijaaradu wuu asaxaya maxaa yeeley waagii hore masaasadahani dee may jirin caruurta lagu mashaqeeyey marka ilmihii in dee lagu qulaamiyo oo inta afka loo kala qaado lagu shubo iyo dee inuu naas ka nuugo labadaa midun bay ahayd markaa de waxaa lagu qasbanaa ilmihii laguma qulaamin kare inuu naaskii ka nuugo markaa baahidaa loo qabo iyaa taha iyada banaysay caanihii markaa de iib lagama dhigi karo iibkii waxa laga dhigaya waa in wixii lasoo liso oo iyagiio halkan yaallo oo qadarkeedii iyo waxoodii uu cad yahay iyuunbaa dee la iibsan karaa laakiin caanihii naaska ku jira lama iibin karo la wax la arkayaba ma ahe marka haddaba caqdulijaara ayaa halkaa iskaga tacalluqay oo baycii baan suuragal ahay laakiin waxaan midhahan geedkan midhaynaya isaga loogama qiyaas qaadan karo iyo hashan aad kiraynayso eedade waan kaa kireeya adigu maalo muxuu ahaaye aniga bishii waxaad isiisaa uun shan boqol oo dollar ama boqol doolar a shan boqol mea soo saaray <laughs> waay hadday caano badan tahay way soo saari calaa kulli xaal waxay doonaan baa ku kireeyaane nimankaasi waxay iibiyeen caanaha la heli doono taana shareecadu may ogolay taas iyada lama ogolo wixii manfaca aanay ahayn waa cayn waa shay waa caano oo waxa wey waxaa la arkaya wey ee soo bixi doona marka taas imika inaad ka hor dhacda lama ogolo marka caanihii kuu soo baxaan iibi bes si kalaa yeeli mubaaxatin wixii waa inuu yahay wax mubaax wax xaaraana waa inaanu ahayn deetana kuwii xaaraanta ahaana wuu keeni doonaa wixii maaragtay manaaficdii qaar lagu muransan yahan wuu keeni wuxuu ku yidhi wafi istijaari lkelbi aygii in loo ijaarto lisaydi ugaad walfaxli awrkii qoodha ahaa loo loo ijaarto lidiraabi in geeli lagu darsado wadaraahibi daraahimtii loo ijaarto iyo wadanaaniiri lacagtii adu isu geeyo iyadana liziinati baa dee halkaas nusa nusa midna way qoreysaabe laakin inay sharaxa ka bay u dhowdahay si markaa wax loogu qurxisto wajhaani laba weji ku sugan adharuhumaa kooda xooga badani anahu laa yajuusu fi jamiici dalika inaan waxaasoo dhami banaanayn weeyi aygii ma la ijaari karaa waxay leeyihiin manfacadu waxaa u shardiya an takuuna mutaqawima sharcan inay qiimo leedahay sharci ahaan marka aygii horta dee lama iibin karo isagu dee maal maaha waynu horaynu soo ogaani laakiin waa la intifaacsan karaayo waa lagu ugaarsan karaa waxbuu ku ilaalin karaa waxtar buu leeyahy aygii waaba marka qaarkood boolis ba noqonaya halis wey boolis haddaba aygii waxtarka lahaa ma la kirayn karaa maadaama lagu intifaaci karayo ma la kirayn karaa wejhi wuxuu leeya waayo waa manfaco dee sharcigii ogol yahay oo faa'iidana leh marka waa la ijaari karaa muctamadku lakin wuxu ley me lama kirayn karo maxaa yeele nabigu waa ki yihi ayga lacagtiisu waa wax qariban oo waa quran weeyi taasaynu ku diidnay iibkiisana waa kii nijaasta ah in la kireeyaana waa saas oo kale oo iyadana lama ogola marka waxaa laleeyahay waxaanay ahayn mutaqawima sharcan wax qiimale sharci ahaan ayaanay manfacadiisu ahay waxaa kale oo shardiya alqudratu cala tasliim waxtarka waa inaad bixin karayso wax aanad bixinba karaynin iyadana kaa asixi maayo haddaba wixii aanad bixin karayn baa waxaa la ysku qabtay ka waran awrkii qoodha ah ama sumalki iyo wixii lamidka ah ma kirayn kartaa si uu qof kale geela ugu darsado ila w adigan awrkii waad dhiibi karaysa wuxuu leeya de wa adigan awrkii karaya waad dhiibi karaysa hadhow isaa ku darsanaya muctamadku wuxuu leeya adigu awrkii u dhiibtay de waxa weeyaan halihii hadduu iskaba diida ka waran yaa qasbi kara cid alla cid qasbi kartaa ma jirto marka waxa weeye faa'iidadii manfacadii waxtarkii ma dhiibi karaysid wax adigii aad qaban karayso dhiibi karaysa ma aha sidaa daraaddeed inaad markaa u kirayso iyaduna waa mamnuuc oo lama ogola casbulfaxliga nabigu uu diiday alayhi salaatu wasalaamna waaba lagu fasiray saas dawadeed wuxu ku uri sheekhu adharuhumaa labada weji kooda xooga badani annahu laa yajuusu waa inaan u banaanayn fii jamiici dalika waxaasoo dhan waxaa kaluu sheegay lacagtii in la kireeyo oo qolyaha qaarkood baa de qorqorux iyo wax ka dayi jiray meelahan meelaha de dhigdhiganayaan iyo ku nabnabayaan iyo imakada lafteeda waad arkaa qolyaha qaarkood oo sariflayaashiiyo oo meelaha lacag yar ku dhadhajiyo oo maaragtay ku qorqurxiya malaha waagii horena dee noocaasoo kale ahaayeeno lacagtii dahabka ahayd iyo tii fidada ahayd iyo iyay u yar isticmaali jireen muddo inay meelaha u yar dheganaato deetana dee tiisi ku shaqaysanaye aduu kaa ijaaranaya waxoogaa bu kaa kiraysanaya deetana waxbuu tukaanku ku qorxsanaya hadhowna uu kuusoo celinaya iyaduna sida saxdaa ah, ma banaano baa la yidhiyo waxaasi dee faa'iido hagaagsan oo macnale oo qiimo loo samayn karo ayaanay ahayn oo mutaqawima sharcan iyaanay iyaduna ahayn walaa tasixu sidoo kale ku asixi mayso calaa manfacatin waxtan oo muxaramatin xaaraana kalghinaai sida heestii heesta la sheegaya waa tii miisiga lahayd kamankii iyo tumashadii iyo balaayadii taasi waa xaaraan laakiin in dee cod macaan wax lagu qaado sida imika anaashiida la qaadayo oo kale haddii hadalka la qaadaya hadal fiican uu yahay oo hadal markaa xaaraana aanu ahayn isjejabin iyo isjejabintii dadka dadkan markaa ahlulfujuurka iyo ahlulfisqiga ay samaynayeenna aan loo qaadayna dee cod macaan wixii lagu qaadayo isijabintaasina aanay jirin iyadu xaaraan maaha waa mubaax bay leeyihin culamadu waa mubaax bay leeyihin qaarkoodna marka ad khinaagii maaratay xaggii dumarkii waxaana waaba karaaho bal ashaddu karaahatan bay markay dumar oo kale tahay marka mar haday sidaa tahay taa iyada a ah lagama hadlayo ta laga hadlayaa maaratay la diidan yahay waa tan markaa e, waxa weeye muusikadu ay la socoto taas wey xaaraantu tan kale lafteeda in qofka loo soo ijaarto qof marka haddii nashiidooyin qaada oo inagu de nashiid ad inu hees nidhaahno sidii kalea loo fahmaya nashiidna waa af carabin xaqiiqaan waa hees hees waa codka wixii lagu luuqeeyey wey muysigan iyo balaayadani dib bay inooga yimaadeen l waxaynu naqaanay maaho aynu hidiye dhaqan lahayn imakuba hidiye dhaqan ubixiyeen wixii gaaladu inoo keentay wixii diinteenni iyo wixiina waxaa laga soo qaadaya dhaqan carbeed hadaba waxaynu soo jireenka ulahayn waxaan imika gaaladu inoo keentayna hidiya dhaqan baa lagu magacaabaya waa de maaragtay xarbul musalaxaat wey erey bixin baa lagugu dilaya markaa inaad soo jeedid baa loo bahan tira maynaan lahayn muysigana ka tuur meesha horta waxaan o dhan inagu maynaan daadi markaasaad markaa hidiya dhaqan bal aynu ka wada hadli karnaa laakiin waxaad gaal ka keentay inaad hidiya dhaqan iigu sheegto de waxa wey waa majara habaabin cad wey taas iyadu waa xaaraan wey ma banaano laakiin markaynu kelmadda hees nidhaahno dee tana imika noqotay lakin xaqiiq ahaan dee nashiid oo kale hees bal heesta waa weyaan bade maaratay gabayadii soomaalida qeyb kamida ama waxaanay de ku sheegaan badaha maaratay gabayada soomaalida bad kamida weyaan bade ama dhowr badood ba ayaa wada hees ba ah oo maala imikata jiiftada ay leeyihin o kale waa hees kuwo kaleo de heesyina way jiraan oo marka dadka shaqeynaya heestii ay qaadi jireen oo kale iyagoo waa heeso waxaasoo dhan hees hawleedii markaa eh, de heestu ma aha wada xaaraan ma aha eh, ya ah, adu dame gaaraarku isagu waa qeyb gaara isaguna de kaduwan yahay kuwaan oo kale dhan calaa kulli xaal waxa weeye hees markaynu dhahno ma aha music kama hadlay heestaa kale ee soomaalidu ay taqaanay ay qaadi jireen ay markaa markay shaqeynayaan ay qaadi jireen ama ay ha ku looqeeyaan ama si kaleba ha u qaadaane iyadoo culamadu ma ma xaaraameynayaan imikana waa tan nashiidooyin lagu bedelo waa fiican tahay laakiin taxaaraantii waa waxaan laynoo keenay haddaba taasi taa xaaraanta ah dee way u ijaartaan imika way u ijaartaan maahae dee lacago kayru caadiga ah lagu bixiyaabe xaaraan weeye caqdi asaxayana ma ah wazamri markaa zamriguna de waa tumidaa bahlaha de hilaagu waa markii de heestii wixii oo isku wada jiro weeyi zamriguna de waa tumidaasu waxaa la tumayo wa xamli lkamri kamriga qaadidiisi in kamri la qaado de iyadana ku asii mayso aqdigii ku asixi maayo iminka yurub oo kale qaar baa kula sodlay gaari baan ku shaqeeyaa markaa de waxa weyaan shirkad baan ushaqeeyaa khamrigii baa la ishaarayaa doofaarkii baa la ishaarayaa balaayo o dhan baa la ishaarayaa ka warran lama ogola waxaa sina aqdi ijaaro saxa ma ah. ku qaadateen lacag xalaala maaha qaarkood waay waxa weyaan ka shaqeynayaan inay de waxa weeye hodheeladiiba ka shaqeynayaan khamrigii baa lasoo dhigdhigayaa hilibkii baa lasoo dhigaya doofaarkii mar weelkiiba unadiifinayaan mar way kusoo gurayaan mar way hor dhigdhigayaan hadhowna waa lasoo diraya lacagtii reerkii reerihii iyaa lagu soo biirinaya inagoo waxaa cunayno dan doonayna in ilaahay subxaana watacaala uu dhibaatooyinka iyo mashaakilka iyo balaayada inaga dul qaado kolkaynu xaaraan cunka iska dayno ayaa wax inoo hagaagaya laakiin inta balaayadu socoto dee waxa weeyaan ilahayna isagoo wax badan inaga dhaafaya laakiin haddana kolley dhibaatooyinkaa wax kamid ah sabab sababbay u noqonaysaa halkaa ku joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam kii mudaarabada ku jiray hadduu casuumad sameeyo isagoo u arkaya inay dani ugu jirto maxaa loo diiday de waxaa loo diiday fasax buu ubaahan yahay waxaa laga yaaba wax ka helbu istaay inu wax ku hayaa sooma dhici karto inay waxba ka iibsan nimankii casuumadda u sameeyey isagoo qarash gareeyey markaa la yeeli maayo waa inuu fasax u haysto hal min acmaal اcaamil qaطcu الhamarati bacda buduwi صalaaxiha taqsiim الhamarati baynahu wa bayn اlmalik maya waxaa laguma laha yani hada اcamal yaxtaaj ilى taklifa fal min aamil way isla leeyihin hadhow tolo markay goosanayaan w waxay isla leeyihiin way isla goosanayaan waanay qeybsanayaan sigaarkii ma loo qaadi karaa sheekh adoo lacag ka qaadaya kiro ah de hadduu xaaraan wixii xaaraan oo dhan ma qaadaysi wax alla wixii xaaraana lama ogolo inaad qaadi beerta ilaaladeeda ayay shaqadiisa noqonaysaa de waxay noqonaysaa ninka ninkan isagu shaqa kumale ninkan waxaa laga rabaa wixii midhahaasi ku hagaagi lahaayeen intaasa isaga laga rabaa way ku fiicnaan lahaayeen ninkan aamil caamilmusaaqaadkaa wallahu aclam